رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد آله وأصحابه ومن تدى بهديه يوم الدين weli abi shujaaci ayaan ku jirnaa faslun fi lkhulci khulcigii ayaan meesha laynaa khulci waxaa la yidhaahdaa gabadhii oo ninka la dhaqmi weysay way dhibtootay ma haysata dhaqan fiican xaaladeedu mar allaala markay heerkaa gaarto ayaa ninku waxay ka codsanaysaa inuu furo iska kayfur bay leedahay isagana wuxuu leeyahay wixii hanti ah ee iga kaa baxday ii soo celi madaxeeday khulcinaysaa marka way ka siibanaysaa oo waxay bixinaysaa wixii cawad ah ama meher ah ee marka hore ay u qaadatay haddaysan qaadaninna way u dhaafaysaa markii xaalad dhacdo ayaa khulci la yidhaahdaa ragga inta badan meherka faraha badan ku mehersada gabdhaha isticmaala waayo haddii uraad waan ku fura meher baa laga rabaa sooma sidaa darteed baa wuxuu samaynayaa dhib si ay u dhahda ifur kadibna uu dhaho ka tag meherkaaga isaaq wuxuu ogol yahay islaamku laba mid alimsaaq bimuf aw tasriix biixsaan labadaas wixii ka soo hara maxay noqonaysaa walaa tumsikuuhuna diraaran litact dumarka dhib iyo cadaas ha ku haynina si aad ugu xadgudubtaan waman yafcal dalika faqad dalama nafsah qofkii saa sameeya diinta haya iyo dhib buu dulmiyey oo ilaah baa oga aari doona subxaana wa tacaala waata ilaahay uu tilmaamay qulciga xaggiisa markii la tilmaamayey korkooda dembi ma aha fii ma ftadad bihi waxay isku furato gabadha isku furanaysaa ninka hadduu naagto noc waa furayaa meerna waa siinaa naagtu haddee ninka nacdo way khulcisanaysaa madaxeeda ay furanaysaa ninkii la waayo waa la fasakhayaa baaritaan dheer kadib macnaha saasaa loo kala tagtagaa oo xaalku saasuu noqdaa marka khulci kaasaa loola jeedaa waalkhulcu khulciga jaa-izun waa mid bannaan calaa ciwadin macluum ciwad iyo bedel macluum oho la yaqaano ayuu ku bannaan yahay kulcikii u horeeyey islaamku ka dhaca hal mar buu dhacay xilligii nebiga waa thaabit ibni qays thaabit ibni qays naagtiisaa nabiga u timid waxay tiri yaa rasuul allah ninka thaabit ah khuluq iyo diin ku ceebayn maayo laakiin waxaan isku waxaan isku cabsanayaa bay tiri waxaan isaga cabsanayaa islaamnimo oo kufri dhex ahaaday waxay rabtaa inay ka ka tagto waxay rabtaa ami bay leedahay markaasaa rasuulku wuxuu yiri beertiisii ma u celinaysaa ilaan beerba ahaa meherkeeda haabay tiri riwaayadaha qaarkood waxay leeyihin ziyaada hataa xataa duura u ziyaadinayaa wallahi haddaa cabsanayn bay tiri hadduu ii yimaado indhaha cadhu fogatofi lahaa khulcigaasaa ugu horey ninkaysaa leedahay mataqaaniin mar gobol ka mid ah la socda isaga oo rag la socda arkay bay tiri isaga ugu foolxuma isaga ragga saa uga ah maalinta waxay ka dambaysa way karaahsatay karaahsatay waa afhayeenka nabiga sala alla alayh wasalam haabit ibni qays nin sahlan ma nebigu markuu qudbeeyu qudbeeyo inta dhimanna thaabit baa dhammaystirayuu dhihi jiray marka taas waayo macnaha khulciga haluu dhacay marka walkhulcu jaa-izun calaa ciwadin macluumin ee la yaqaano shay macluum ah iyo nafteeda madaxeedii ku bedelanaysaa wa tamliku ayada bihi almar'atu naagta nafsaha nafsadeeda da xananaysa marka manaa talaaqiyo shaqo kuma laha asaga ninka ayadaa nafteeda milkinaysa walaa rajcata lahu rajco ma laha khulciga oo sida talaaqa oo kale ma aha ilaa binikaaxin jadiidin nikaax cusub ma ahane haddii gabadhu ay isqulciso uma dhigma talaaq oo gabadha ayadaa nafsadeeda cabad ku bedelatay lacag bay bixisay rajcisan kara marka walaa rajcata lahu rajac uma sugna ninka calayha gabadhii la isqulcisay dusheeda uu kusoo rajcisto ilaa laak wuxuu kusoo noqon karaa binikaaxin jadiidin nikaax cusub wayajuusu waxaa bannaan alkhulcu qulciga fiinka iyo walxayd gabadha iyadoo xna qabto daahirna ah laakiin dalaaq maxaa imaan doona gabdhaha inaan la furi karin ayagoo caado qaba laakiin la furi karo ayagoo nadiif oo markaa ka qubaystay banaan fi uhri in la luciyo iyo walxayd dhiig labadaba walaa yalxaqu la haleelsiin maayo almukhtalicata midda isqulcisay aalaaqu alaaq alaaqna ma aha macnaha oo wax alaaq loo tirinaayo oo loo haleelsiinaayo ma aha alaaqi waa kan furitaanku dar laba nooc sariixun si sariix ah si cadaan ah wa kinaayatun iyo si kinaayo ah kinaayad waxaa jirtaa hadal qofku uu dhaho lagana fahmi kara inuu furin yahay dib haddii loosii fiirfireen uusan furin noqonaynin waa saraaxa ma ahanoo waa kinaayo sarbeeb oo kale faasariixu kan sariixa ah halaathatu alfaatin waa saddex lafdi dalaaqa sariixa ah oo aan dib dambe wax loo raacaynin saddex lafdi inuu ku dhawaaqo waayo ninka alطalaaqu furiin wاlfiraaqu faaruqitaan wاsaraaxu diritaan kelimadaas saraax la yidhaahdo iyo firaaq iyo طalaaq saddexdaba sariix waayo waa ku cadyahay furinka oo ninku haddii uu yidhaahda naagtiisa allaqtuki faraqtuki saraxtuki iyo wixii saddexdaa lafdi uu isticlo saraax waa waxaa la yidhaahdaa waxoo waa dhacayaa talaaqay iyo kanaan ka waday iyo maj walaa yaftaqiru loo baahnaan maayo ila niyati niya xaggeeda waa ku furay niyada kale maxay tahay nina wuxuu kuleyahay naagtiis wuxuu ku leeyahay waa ku furay hadhow wuxuu leeyahay ma furin maxaa dhaca niimiga ahayn ee niyada kale kuu waxa niyadaada ku jira miya agoon ilaahay ahayn sidaa darteed niyo loogama bahnaanayo furinka saraaxa ah ee iska cad hadduu ninku ku dhawaaqo way furmaysaa naagta naagta way furmaysaa midna wuxuu ku leeyahay oo isku xanaaqni laisku xanaaqn goorme laisfuraa marka laisku xanaaqle ah ma laisfuro ma aragteen dad raali ahoo ayagoo isjeceloo ayagoo unsiga shidkaale waa ku fure ma lais dhahaa waa maya goormuu yimaadaa laakiin marka lais afdhaafo daanyarye adaa daanyar ah naga tag baan ku dha kirba waa ku furay markaas imaada sooma dagaal loo ku imaanaya markaas wuxuu ku leeyahay maya anuu xanaaqsanaa xanaaqa marka la leeyahay waxaa jira xanaaq aan lagu furmin waa mar allaala markuu carakabax qofku gaaro caada tankiisa u dhaafay jinoolqof jinool ah darajadiisii wuu gaaray xanaaqii dartiis miirkiisii ma joogo maskaxdiisii ma joogto maankiisii ma joogo waa mawduuc kale wuxuu ku leeyahy warqad buu soo qaaday anigoo hebel hebel ah hiblaayo hiblaayo ah oo xaaskeyga ahayd qookti hebel aan guursaday oo daasaasaas ah waxaan ku furay hal dalqo meherkeedii waan siiyey ninkaas maalaya ninaa intuu warqad saas ku qor wuxuu ku leeyahy haddana maskaxdeeda ma joogin ee isugu dardari weysa qoraal anigoo maryan cali lay dhaho waxaan furay naagteyda oo lagu magacaabo maxamed cali hadduu dhihi lahaa isku dardarsamay sooma isugu toos fiiri anigoo hebel hebel ah naagteedii hiblaaye hiblaaye ahayd hadhow wuxuu ku leeya maya juusta miyaa maskaxdeeda marka qofku markuu xadka gaaro ilaa gobol ka mid a qofku maskaxday tagsiisaa saddex qofoodna ilaahay qalimkuu ka dhigo qalimkuu ka rafacay canuga yariiska ilaa uu ka qaangaaro qofka hurdaaya ilaa uu kasoo kaco qofka majnuunka ah ilaa uu kasoo miir helo qofka majnuunka ah marka alaaqu labadaasu u qaybsamaa midka koobaad sariix baa lagu magacaabaa fasariixu kan cad halaathatu alfaad waa saddex lafdi alalaaqu waalfiraaqu iyo waasaraaxu saddexdaasoo markaa u qaybsamaa saddexdaa mid kamid a ah hadduu ninku yidhaahdo naagtu way ka furantaa walaa yaftax oaan maayo aniyati waalkinaayatu midka kinaayada ahna wa kullu lafdin lafdi walba ama hadal walba ixtamala xambaari karaa oo noqon karaa aطalaaqa alaaqna uu noqon karaa wagayrahu ayrkiisna hayrkiisna noqon karaa wayafta kaas wuxuu u bahnaanayaa ila niyati niya uga bahnaanayaa macnaha waa lafdi kasta uu ku hadlo lafdigaasoo xambaari kara ama ogolaan karaa ama noqon kara طaq keyrkiisna noqon kara maxaa tiri matalan matalan maxaa tiri guriga hooyadiina aad guriga hooyadaa aad guriga ciddiina aad fasax baa tahay ani ima joogtid madaxaga waa ku siiye waa kinaayo طalaaqna wuu noqon karaa haddaan laga dhiginna ma noqon karo saas maaho matulfasaxaata niyadaadaa la fiirinaa maxaad ula jeeday ani ima joogtid yay u <laughs> joogtaa waaye marka eh, hadalka noocaas oo kale ah waa ixtimaal marka fasaxaa tahay hadduu yidhahdo furiin baan ula jeeday niyaddeeda furiin bay ahayd way furmaysaa hadduu yidhaahdo laakiin ani ulama jeedin niyadeeda marka la fiiriyo furiin ayadaan ku waabinayey waxaa rabay inay ideyso way igu dheganayd madaxeyga isii madaxaaga qaado madaxaaga waa waa diyaar madaxaaga aduu kugu yaalaa iyo wixii markaa lamid ah lafdiyada noocaas oo kale ah waa kinaayo haddii furiin uu ula jeedo waa furiin san ula jeedinna ma noqonaayo laakiin wayaftaqiru ila niya niya loo baahnaanaa marka wanisaau dumarku fii furiinka dhexdiisa darbaani waa laba nooc laba furiinku wuu ugu dhacaa darbun koox ama qeyb fii talaaqihina alaaqooda sunnatun wa bidcatun sunnana wuu yahay bidcana wuu noqonayaa wahunna waxaa kamid ah kuwaas dawaatulxayqi kuwa dhiigo saaxiibka ah waa dawaatulxayd dawaatulxaydi waaye fasunnatu sunnaduna midka ahna waxa waaye an yuuqica inuu dhaco aalaaqu alaaqu inuu dhaco fii tuhrin daahir inuu ku dhaco ayadoo markaas dhiigga ka qubaysatay hayra mujaamicin fiihi aana lagu aanan loogu galmoonin way haysatay dhiiga fur markaas haddaa rag waay intaas waxaa la diidayaa furiinka inuu degdego gabadhu marka dhiigu ka go-o waa xiga ayaduna hee iska dhaas asaguna uusan daynaynin haddii inta dhiig ka qubaysata gabadha uu u galmoodo ma furi karo waa inuu sugaa caado kale inay ku dhacdo ay ka qubaysato asagoon ugu tegin waa inuu furaa ma dhacaysaa waa maya arahilmaan buu leeyahay furin baan rabi laakiin waa u galmooday waa sugaa haddana ilaa dhiigu ku dhaco ilaa dhiigu ka go-o markuu ka go-o qubaysato asaa way waa u galmoonayaa waa hilmaamay waa sugaa haddana gorma furi haddii saa lagu socdo furid wuu yaraanayaa laakiin dhibka maanta jira muxuu yahay maba la fiiriyaba dhiig maa kuu jooga iyo ma qubaysatay iyo malaha laha afgaaray bax qaada boodhsad hadal wag furee dhiig ma xalay u yimid saaki ma hadduu u galmooday haddana waa furaa taasaa markaa la diidayaa marka midka kuwa bidcada ku dhaca waa kuwa xaydka qaba gabar dhiig qabta inaad furto waa alaaq bidca ah fasunnatu midka sunnada ah an yuuqica alaaqa furinku waa inuu ku dhacaa fii tuhrin wakti daahir ah daahirkaasoo hayra mujaamicin fii aan lagu jimaacin gabadhi gu tegin wlbidcatu midka bidcada ah an yuuqica alaaqa alaaqu inuu dhaco ilxaydi iyadoo dhiiqata ow amase fii tuhrin ayadoo daahir ahoo jaamacahaa fiihi wuu ku jimaacay dhexdiisa way qubaysato way daahir noqotay laakiin maxaa dhiboo meesha yaala hadda markay qubaysato sariirta la aaday wuu ula galmooday ilmamaa meeshii galay lama oga wuu furay nin kaley guursatay ilmaa soo baxay yaa iskale lama yaqaan says u dhex darsaa shareecada islaamku waxay samaysaa nidaam aada iyo aad muxiim dumarka gobol ka way ku xumeeyaan haddii la furay anaa ku aqaan bay leedahay nin kale habeen daba guursanaysaa wax kale kama aha ku xumey bay leedahay kan saan kuu galay xumays xumays meesha ma jiro waxaa meesha jirtaa dhaqan iyo diin loo baahan yahay in markaa lagu socdo an yuqica alaaqa fi lxayd aw fii tuhrin oo jaamacahaa fiihi uu ku jimaacay gabadhii wadarbun kooxna laysa fii alaaqihina sunnatun walaa bidca furiinkooda sunnana ma galo bidcana ma galo waa la furi karaa wa hunna kuwaana arbacun wa afar asakiiratu gabadha yar wal aayis midda quusatay gabow dartii bay dhiigii uga quusatay ama xanuun nuur waxaa jira dhiig baan ku dhicin sooma anba ku dhicinba onsi buusan ugu dhicaynin wax dhici karta ahaan wuu ku dhici jiray wuu ku dhici jiray waa ooday dhiigii baa ka go-ay mawduuc qaarna da-dii maba gaarin dhiiga ku go mana ku dhaco waayo waa jiraa keenta ama xanuun ilah muxuu yidhi wallahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatahuna wallaahi lam yaxidn waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna macnaa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa kuwii quustay dhiig bay ka quusteen wallahi yaisna min almaxiid oo min gabowbay gaareen wakhtigii da-da dhiigu kugo ayay gaadeen walow islaamku uusan cayimin tilmaamin wakhti dhiiga uu go-o ma jira xadiis gabadha hadday da heerkaas gaarto dhiigu go-aa xadiis aan laga tilmaamaya laakiin waxaa macruuf ah dumarku hadday da-oobaanay weynaadaan dhiig haddase mi da xadidaysa sagaashan iyo sano dhiigna ka yimaada xayd waay xayd waay waayo da ma jir lagu xayiy marka kuliday xayda oo dumarkiina ka mid ah tabtum fa ciddatuhu haddaysen halaaatu ashhurin waa saddex bilood wallaahi lam yaxid kuwaan xaydin maxaysan ku xaydin waa saqiir maba gaarinba meeqa sano ku bilowdaa dhiiga sagaal sano xataa ma jirta da noocaasoo cayimaysa laakiin fuqahada waxay tilmaameen gabar sagaal sano hadday gaarto dhiigna ka yimaado waa xayd sagaal sano wix ka yar waxay leeyihiin xayd ma waa dhiig ku yimid marka labaad waa kuwa wadarbun laysa fii talaaqihimkoodu bidcatun labadaba ma aha wahuna arbacun waa afar saqiiratu gabadha yar walsatay alxaamilu inagta uurka leh waxay qabaan weliba eh, dadka caadiga ah naagta xaamilada ah ma furatay wax la furo ah, waxa ugu talaalka shanaad bishii lixaad markay gartay furtay dhihi karo ilahay muxuu yihi wawalaali an yadacna uurka shoodu amadoodu ha u saarnaado daba waan soo marna ilmihii soo maray caadi haddii ay mar ilmihii maadaan markaasay ciddadu ka degta waa xaamilada walmukh waa midda mukhtalicada isqulci allatii lam yadkhul bihaa sunana ma aha fii taaqi walcad fasli um, faslikii aan soo marnay qaybta soo fii taaqil wayamliku wuxuu qofka xorka ah liiqadex futaan taliiqtayni laba taliiqood waa laba furitaan wayxsaxaya uu istamaha oo six buu noqonayaa alaaqa dhexda ah faa wasalahu bihi haddii istinaha uu la xiriiriyo hadalkiisa marka waa ansaxaya wayasixu waxaa kaloo ansaxaya tacliiquhu tacliiqiisa bisifati iyo washardi buu ku ansaxayaa